بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه ما ينوب واك وكيلك نقنيا عن الفاعل فاعلك أيو وكيلك نقنيا بعد حذفه انتي لحذفي كدب أيو وكيل نقنيا وما ينوب عن الفاعل بعد حذفه intii la xadfay kadib ayuu naaib noqonayaa ama uu wakiil noqonayaaba maa yanumu can faacili bacda xadfi maxaa haddaba faacilka ka wakiil noqda ayuu cunwaankeenini noqoni faacilka maxaa naaib ka ah faacilka waxa naaibka ka ah ama wakiilka ka ah oo afar qodob ah ayaa halkan aynu ku sharxi doonaa ko almafcuulu bihi mafcuulu bihiga ayaa naaib noqon idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay mutacadiyan mid u gudbaya liwaaxidin mid fain tacadaa hadduu u gudbo liakara wax ka badan min waaxidin waaxid naaba almafcuulu bihi alawal mafcuulu bihiga koobaad ayaa ka naa'ib noqon can ilfaacili faacilka wa kaa waxaa la mida ida markay koobsato aljumlatu jumladu calaa mafcuulin bihi markay koobsato uma mafcuulin mulaq haddana mafcuulin mulaqa ayaa naa'ib noqonaya mafcuululmulaqa ayaa kusoo xigi doona oo masderkiiya lazimad waxaa laazimaya inaabat lmafcuuli bihi mafcuulun bihigu inuu naaib noqdo maadaama muqadaman maadaamuu yahay mid la horaysiiyey oo la horaysiinayo qaala tacaala alle ayaa yidhi qudiya waxaa la xukumay alamru amarka alladii amarkii fiihi dhexdiisa tastaftiyaani aad fatwada ka weydiinayseen asluhu wuxuu ahaa qadallaahu alamra buu ahaa ilaahay ayaa amarkaa xukumay qada allaahu almra wain kaana alficlu ficilku hadduu yahay laaziman laazim naaba waxa wakiil noqonaya can ilfaacili faacilka waxaa ka wakiil noqonaya kullun mid kaste oo min alaati waxaan soo socda ah almasderu masderka almukhtasu mukhtaska almutasarifu ee mutasarifka ah waa inuu masder yahay waa kow mukhtasna waa inuu yahay ikhtisaaska ama albuu ka heli karaa ama idaafuu ka heli karaa ama macrifo kale almutasari waa inuu mutasarif yahay mutasarifna waxaa weeye yuuna masdernimada uun laazimin sida unduliqa waa la tegey indilaaqu sahmi sida eh, gantaalka oo kale ama sida fallaadha oo kalea loo tegey unduliqa waa majhuul laazimna uu ahaa masderkaa naaib noqday indilaaq ah wa minhu waxaa ka mida qowluhu tacaala alle qowlkiisa faidaa nufika marka la afuufo fi suuri suurta nafkatun afuufid waaxidatun keliya nafkatun lidaalika sidaa darteed laa yasixu ma ansaxayo libacdi lmasaadiri masaadirta qayb ka mida an tanuuba inay ka wakiil noqoto can ilfaacili faacilka limulaasamatiha mulaasamada aawadeeda laazimidda almasderiyata masdernimo ay laazimayso wa cadama tasarufihaa wa cadami tasarufihaa iyo isbedbedel la-aanteeda sida macaada iyo wa subxaana iyo kuwa lamidka ah sidanaba macaada iyo subxaana naa'ibu faacil uma noqon karaan waayo waxay saddex waxaa naaib noqonaya darfaa almakaan wazamaan labada darafee midna darafka makaana midna darafka zamaana almukhtasaani ee mukhtaska ah almutasarifaani ee mutasarifka ah shardi weeye inay inay mukhtas yihiin iyo inay mutasarifba yihiin sida julisa waa la fadhiistay amaamulmanzili guriga hortiisa ayaa la fadhiistay ereyga amaamu waa daraf makaana waana naa'ibu faacil wanaxwu siima waa la soomay yowmulkhamiisi maalintii khamiistii baa la soomay ereyga yowmu waa daraf zamaan waana naa'ibu faacil wa suhilad waa la soo jeeday leylat ljumca maalin habeenkii jumcaha fa amaama lafdiga amaamaa iyo wa yowmun lafdiga yowmun iyo wa laylatun duruufun waa duruuf mukhtasatun wada mukhtas ah mutasarifatun oo wada mutasarifa lidaalika sidaa darteed saxa waxaa asaxaya an tanuuba inay ka wakiil noqoto manaaba alfaacili meeshii faacilka bacda xadfihi intii la xadfay kadib wa tusbixu waxay ahaani naa'iban lahu mid naa'ib ka ah wa ta'khudu waxay qaadani axkaamahu axkaamtiisii bay qaadan wa ahamuhaa inta ugu muhiimsanina alrafcu waa in la rafciyo oo marfuuc buu noqoni fain kaana darfu darafku hadduu yahay hayra mukhtasin mukhtas hayrkii walaa mutasarifin iyo mutasarif hayrkii lam yanub ka naa'ib noqon maayo can ilfaacili faacilka wa min aduruufi duruufta waxaa ka mid a ah almulaazimati lidarfiya darfiyada laazimta cinde iyo waladaa iyo waid iyo waayrihaa waayrihaa ayrkeed waxaasi ma noqon karaa naaibu faacil qodobka afraad waa aljaaru wlmajruur jaar iyo majruur ayaa naaibu faacil noqonaya wayushtaradu waxaa loo shardiyaa liniyaabatihi markuu naaib noqonayo alaaatu shuruudin saddex shardi baa loo shardiyaa jaar iyo majruurku markay naaibu faacil noqonayaan saddex baa la shardiyaa an yakuuna mukhtasan waa inuu mukhtas yahay ay an yakuuna majruuruhu macrifa waxaa looga jeedaa majruurkiisu inuu macrifo yahay laa nakira yuuna noqonin sida uqtuica min almaali maalkii waa la goostay oo kale min almaal almaal waa macrifade fakelimat lmaal kelmadda almaalihi macrifatun waa macrifo lidaalika sidaa darteed kaana wuxuu ahaaday xarfuljari xarfuljarku mukhtasan mukhtas buu ahaaday fanaaba naaib buu noqonayaa aljaaru walmajruur jaar iyo majruurku manaaba alfaacili meeshii faacilka almaxduufi ee la xadfay aacilkii la adfay meeshiisa ayuu fadhiisanaya hardigaasi waa inuu inuu mukhtas yahay shardiga labaad anlaa yakuuna xarfuljari yuuna xarfuljarku noqonin mulaaziman mid laazimaya liariiqatin waaxidatin ariiqa qura kamud iyo wamundu oo kale almulaazimatayni ee laazimaya lijari zamaani zamanka inay jaraan wa ka xuruufilqasami iyo xuruufulqasamka oo kale ilan iyaguna wax qurun bay jaraane shardiga saddexaad anlaa yakuuna xarfuljari xarafka jaaryuuna noqon daala mid kutusaya cala tacliili tacliil kalaami laamka iyo walbaai bada iyo wamin oo kale ida stumilad ida stucmilad marka la isticmaalo ixdaahaa midkood fi dalaalati buu ku leeyahay tusin cala tacliili laystusinayo wa miaalu jaari wlmajruur jaar iyo majruurka tusaalihiisa annaa'ibi can ilfaacil faacilka ka naa'ib noqday litawafuri shuruudi saabiqa shuruudda hore kii ay u buuxsantay fiihi dhexdiisa waxaa ka mid kan qubida waxaa la qabtay cala ljaani tuugii waa ereygaa cala ljaaniya wamura waxaa la soo maray bimuxamedin muxamed baa la soo maray waa ereygaa muxameda ah. wa minhu waxaa ka mid a qowluhu tacaala alle qowlkii wain tacdil kula cadlin laa yu'khad minhaa ereygaa laa yu'khad ah waa majhuulkiiyo minhaa ayaa naa'ibu faacil u noqotay halkaa waxaynu kaga baxnay waxyaabaha naa'ibu faacilka ah oo afar qodob ah ayaynu bartaa kaga baxnay naa'ibu faacilka axkaamtiisii baan halkana doonaynaa inaan ogaano axkaamu naa'ibi alfaacil naa'ibu lfaacilka axkaamtiisii axkaamta naa'ibufaacilku waa sagaalkii xukun ee faacilku uu lahaa isla sagaalkii uun buu yeelanaya linaa'ibilfaacili naa'ibulfaacilka waxaa u sugnaaday axkaamulfaacili axkaamtii faacilka ayaa u sugnaatay wehiya axkaamtaa faacilkuna waa kownuhu inuu ahaado marfuucan mid la rafcinayo bacda an kaana mansuuban intuu ahaa mid la nasbiyey iyo kownuhu ahaantiisa laa yajuusu midan bannaanayn uu yahay xadfuhu in la xadfaa bacda an kaana fadlatan intii fadlo uu ahaa iyo kownu caamilihi caamilkiisaoo noqonaya laa yuxdafu midaan la xadfi karayn ilaa liqariinatin qariino haddaan la helin wa yakuunu xadfuhu xadafkiisu wuxuu noqonaya waa xadfu lcaamile ima jaa'izan jaaiz oo kale ayuu noqonaya man duriba baa lagu yihi yaa la garaacay dee caliyun baad odhanaysaa man duriba caliyun haddaad tidhaha waa jaa'izan oo waajiban ama waajib buu noqonayaa ida ashamsu kuwirad oo kale ereygaa ashamsu awaana wafaacilkii oo waajib loo xadfay falxadfu xadafka aljaa'izu ee jaa'iskiihi waa naxwu qawlika hadalkaaga oo kale man julida yaa la jildiyey a tidhi fa naquulu waxaynu odhanaynaa allisu jawaaban waa jawaab lisu'aali aynu uga jawaabayno fallisu naa'ibu faacilin wuxuu naa'ib faacilu yahay lilficli lmaxduuf ficilka la xadfay almabniyi lilmajhuul ee majhuulka loo bineeyey wa taqdiiruhu wuxuu ahaa julida ayuu ahaa alxadfu xadafkuna haddaba alwaajibu wataqdiiruna julida buu ahaa halkaa faasil dhibc baa taala julida sadar baa ka bilaabmaya alxadfu alxadfu lwaajib xadafka waajibkiihi huwa an yataahara canhu waa inuu ka gadaal maro ficlun ficil waa inuu ka gadaal maro alxadfu lwaajib xadafka waajibkiihi huwa an yataahara canhu waa inuu ka gadaal maro ficlun ficil yufasiruhu uu fasirayo dee ficil kale ficil yufasiruhu fasiraya ficilka naa'ibu faacilka waa naxwu qowlihi tacaala oo kale waida alardu muddat oo kale alardu waa naa'ibu faacil oo muddo dan ka dambaysa ayaa fasiraysa ficilka naaibufaacilkaa ah ficilkiisii naaibufaacilka ficilkiisi waana waajib baa loo xadfayo waxaynu dareemaynaa de waa baabulishtiaal baabkii baabu baabkii ishtiaalka la odhan jiray baabkii ishtiqaalka la odhan jiray ku dhadhowdahay waajib baa loo xadfaa فاlأرض نaaئب فاaciل waa نaaئب فاaciل لفعل buu u yahay مxdوف لxadفayo يفsirhu waxaana fasiraya alفiعل فicilka mudad ah ayaa fasiraya alمتaأkhiر ee dambeeya ow jaaءa ama waa inuu yimaad baعda إdا الفujaaئiya idaada فujaaئiyada gadaasheeda sida kharajtu waan baxay faإida الqاaتiل waaba tu kii wax dilay oo يشhnqu la deldelayo فاlqاaتiل نaaئب فاaciل waa نaaئب فاaciل لفعل مxdوف فicل la xadفay baعda إdا الفujaaئiya idaada فujaaئiyada gadaasheeda xukunka afraad waa taniiu caamilihi caamilkaa dhadig laga dhigi idaa kaana markuu naaibu faacilku yahay muanaan dhadig markuu yahay lilficli ficilka waxaa u sugnaaday alaau xaalaatin saddex xaaladood biictibaari taniiihim marka dhadig laga dhigayo iyo wacadamihi ko waa jawaazu tanii taniiskaasoo iska bannaanaada oo laba weji ay bannaanaadaan ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisoo kaleba weeye walaa yuqbalu minha lagama aqbalayo shafaacatun shafaacatun waa naaibu faacil waana dhadig ficilkeegiina yta laguma bilaabinoo lama dhedigayn yuqbalu walaa tuqbalu lama odhanin wa qowluhu tacaala iyo alle qowlkiisa idaa tutla calayhi marka lagu dul akriyo aayaatuna aayadaha yaga qaala wuxuu odhanayaa asaatiiru lawaliin waa khuraafaadkii ummadaha hore naayo faacilku waa aayaatuna oo waa dhadig sidii marka dhawaydba shafaacadu ay dhadig u ahayd haddana tutlaa dhadig baa laga dhigay wa qowlihi tacaala iyo qowlka ilaahay idaa zulzilad marka la gilgilo alardu ardada zilzaalaha gilgilideedii alardu waa naa'ibu faacil zulziladna dhadig baa laga dhig waa la dhadigeeyey xaaladda labaad waa wujuubu taaniisi taaniiskan oo waajiba waa naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisaoo kale wajaduu waxay heleen bidaacatahum oo ruddad ilayhim loo soo celiyey waa inuu yahay naa'ibu faacilku damiir damiirkuna uu u noqonayo erey majaaziyu taaniisa wa qowlihi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa waida suxufu marka suxufta nushirat la kala fidiyo naa'ibu faacilku waa hiya oo suxufta u noqonaya wa qowlihi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa waida alqubuuru marka qubuurta bucirad lasoo faqo ama lasoo saaro waahiya oo qubuurta u noqonaya qodobka shanaad ee xukunka shanaad ee naa'ibu faacilku uu yeelanayo waa tajriidulcaamili caamilka la qaawinaya maca naa'ibilfaacili naa'ibulfaacilka miciisa almuhana ee muhanaha ah aw iljamci ama jamaca ah min calaamati taniyati iyo waljamci baa laga qaawin oo masalan ma tusaalayninkaase haddii aad tidhaahdo duriba alcaliyaani waxaa la diidayaa inaad tidhahdo duribaa alcaliyaani ama duriba alcaliyuuna waxaa la diidaya duribuu alcaliyuuna baa la diidaya wawaajibun fi lficli an yujarada ida ljamcin aw musanan usnida qaacidadaasuu soo hoosgelaya xukunka lixaad kownuhu ahaantiisa weeyi waaqican mid dhacaya uu yahay bacda alficli ficilka gadaashiisa naa'ibu faacilku waa inuu ficilka ka dambeeyo bacda an kaana intuu ahaan jiray kadib jaa'iza taqdiimi mid qadimidiisu ay iska bannaan tahay xagga horena waa la marin kari jiray haddana xaggii dambe unbu maraya xaggii dambe unbu maraya qodobka toddobaad kownuhu ahaantiisa weynaa'ibu faacilku laa yatacadadu mid aan badanaynin uu yahay hal ficil oo laba naaibu faacil leh af carabiga ma jiro oo waa la diiday ficilka waxaa loo baahan yihiin naaibu faacilkiisu laa yatacadad inuuna tacadudin qodobka sideedaad ignaauhu inuu inagaga filaado weeyi can ilkhabari khabar inuu inagaga filaado fii bacdi taraakiib jumlooyinka qaarkood ayuu naaibu faacilku halka khabarka buuxiyaa sida amadruubun alcaliyaani oo kale markaan idhaahdo waxaa loogu talagalay inuu kolkaa halkii khabarka inoo buuxiyo halkaasi waa sideed xukun oo axkaamta aynu u soo qaadanay naa'ibu faacilku uu leeyahay laakiin waxaad ogaataa hal xukun baynu ka tagnaye sagaal xukun bay ahaayeen axkaamtu sagaalka xukun hal xukun ayaynu ka tagnayo dee wa axkaamtii aynu soo marnay iyagoo mufasal ah aynu xaggan hore ku soo marnay uun bay noqonayaan sagaal xukun baynu sidaan dareemayno ayaynu ka soo tagnay oo axkaamtii hore ee naa'ibu faacilka iyo faacilku isku midun weeyaan waa isla axkaamtoodii oo kulun weeye waxa weeye waxaan ka tagnay nuhu mutailan bicaamilihi xukunkaasaan ka tagnay nuhu mutailan xukunka sideed sagaalaad waa nuhu mutailan bicaamilihi baa la yidhaahdaa qodobkaasun baynu ka tagnay iska dhaaf halkana caamilka naaibufaacilka ayaan kaga hadlaynaa horta naaibufaacilku waa shay la rafcinayo maxaa ku camal fala naaibufaacilka asal ahaan maxaa naaibufaacilka ku camal fala waxaan doonaynaa inaan ogaano culimu naaibufaacilka waxaa ku camal falaya wuxuu yahay alcaamiluka ku camal falaya fii naaib lfaacili naaibufaacilka ku camalfalaya naaibufaacilka kii ku camalfalayay baan doonaynaa inaan ogaano yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa alcaamilu ka camalfalaya fii naaibilfaacili ku camalfalaya ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kala yihiin labada qayboodna caamilun sariix waa caamil sariixa oo iska cad wahwa lficlu waa ficilka almabniyu loo tiiriyey lilmajhuuli majhuul waa ficilka majhuulka laga dhigay kamaa huwa muwadaxun sida lagu soo caddeeyey fii jamiici alamhilati saabiqa tusaalayaasheenii hore oo dhan iyo caamilun caamil muawalun muawala oo lagu awilayo ficil majhuula eeg waa ficil caamil sariixa iyo caamil muawala labadaas aan ahay mufaacil u baahda caamilka sariixii waa ficilka majhuulka ah ficilkaa majhuulkii labuu isla noqon karaa inuu maadi yahay iyo inuu mudaaric yahay caamilun muawalun caamilka muawalkiihina wayashmal wuxuu shamlinayaa isma almafcuul ismigii mafcuul sida haadihi tani usratun waa qoys muhadabun aad loo tarbiyeeyey abnaauhaa inamadeeda ereygaa abnaauhaa waa naa'ibu faacil wuxuuna u yahay muhadab wa ta'anii deganaanshaha maxmuudun waa la mahadiyaa cawaaqibuhu cirbihiisa ereyga cawaaqibuhu waa naa'ibu faacil waxaana caamilu ah maxmuudkan ka horreeyo ismi mafcuul ah ka labaadna waa almansuubu ilayhi ka wax loo nisbaynayo sida haadaa kani rajulun waa nin riifiyun reemiyi uu yahay dabcuhu dabcigiisu ereygaa dabcuhu waa naaibu faacil waxa uu caamil u ah waa riifiyunta mansuubka ah wa haadihi tani fataatun waa tu yaroo hindiyatun hindiyad ay tahay luqatuhaa luqadeedu ereygaa luqatuhaa waa naaibu faacil oo hindiyadan ka horeysa waaan ereyga hindiyatun hindiyatun luqatuha ereygaa luqatuhaa waa naaibu faacil waxaana ku camalfalaya hindiyadan ka horaysa haddaba sida inoo soo khulaasowday naa'ibu faacilka ereyga qaataa waa afar arrimood ficil maadi naaibu faacil wuu qaataa ficil mudaaricna naaibu faacil wuu qaataa ismi mafcuulna naaibu faacil wuu qaataa ismiga almansuubu ilayhiga la yidhaahdaana naaibu faacil waa qaataa afartaa ayaa naaibu faacil inooga baahan amilatu halkaasoo cashirkaasi ku gebagaboobay waxaa inoo dhiman uun tusaalayaal icraaban iyo inaynu inaynu dhiganno tusaalayaashiioo icraaban iyo laylisyadii ardayga looga baahnaa amilatun waa tusaalayaal la icraabayo oo linaa'ib ilfaacil qaala tacaala alla wuxuu yidhi kutiba calaykum waxaa laydinku fardiyey alqitaalu itaal alqitaal waa inaan icraabnaa kutiba waa ficil maadi wahuwa mabniyun lilmajhuul mabniyun cala alfadxi calaykum calaa xarfu jar mabniyun cala sukuun walkaaf damiir mutasil fi maxali jarbi cala mabniyun cala dam walmiimu xarfun daarun cala jamci dukur aljaar walmajruur mutacaliqun bilficli kutiba القتال نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم ظاهر على آخره قال تعالى وخلق الإنسان إنسaankii waa la abuuray ضaعيiفا isagoo ضaعيifa ayaa la abuuray الواaو للاستئناف خلقna waa فعل ماضي وهو مبني للمجهول وهو مبني للمجهول مبني على الفتح الإنسان waa نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم ظاهر على آخره ضaعيiفا وحاaل منصوبة وعلامة نسبها الفتحة ظاهر على قال تعالى فإن احsرتم haddii laydin xasriyo ama laydin sharo fama staysara min alhadyi waxaa idin fududaado hadya keena fain alfaau fasixa waina xarfu sharطi jaazim uxsirtumna uxsir waa ficil maadi mabniyu lilmajhuul mabniyu cala sukun fi maxali jazmin ficlu sharطi wataau damiiru mutaصil fi maxali rafci naa'ibu faacil mabniyu cala اdam wاlmiimu calaamatu jamci الذukuur fama alfaau raabidaة waaqicaة fi jawaabi sharطi wamana ism mawsul mabniyu cala sukun fi maxali rafci mubtada wاlkhabru maxduufu taqdiiruhu facalaykum staysara wajumlaة ma fi maxali jazmin jawaabu sharطi istaysara waa ficil maadi مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة موصول من الهدي من حرف جر مبني على مبني على مبني بسكون مقدر على آخره مبني بسكون مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين الهدي اسم مجرور بمن وعلامة جر كسر ظاهر على آخره الجار والمجرور متعلقان بمحذوف في qaala tacaala dalika waman caaqaba bimili maa cuuqiba bihi uma bugiya calayhi wman caaqaba alwaaw xarfu istinaafin wman ismu shari jaazim aw ismu mawsul fi maxali rafci mubtada caaqaba ficil maadi fi maxali jazmin ficlu shari mabniyu cala alfatxi walfaacilu damiiru mustatir jawaazan taqdiru huwa bimili alba xarfu jar mabniyun cala alkasri mili ismun majruurun bilba wacalaamatu jarri kasra daahira cala aakhirihi wahwa mudaaf ma nakira mawsuufa bimacna shayin aw ma ismu mawsuul bimacna aladi fi maxali jar mudaafun ilayhi mabniyun cala sukuun aljaaru walmajruur mutacaliqaani bicaaqaba cuuqiba ficil maadi mabniyun lilmajhuul mabniyun cala alfatxi wanaa'ibu على الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو به الباء حرف جر مبني على الكسر والها ضمير والها ضمير متصل في محل جر بالباء مبني على الكسر الجار والمجرور متعلقان بعوقب وجملة عوقب لا محل لها من الإعراب صلة ما أو في محل جر صفة ما إن كانت ما نكرة موصوفة بمعنى شيء ثم بغي ثم حرف عطف مبني على الفتح وبغي فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح عليه على حرف جر مبني على سكون والها ضمير متصل في محل جر على الجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل رفع نائب فاعل والجملة عطف على جملة عاقبة ولها محلها من الإعراب قال تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون d alwaaw waawcadfi waidana darfu lima yastaqbilu min azaman mutadamin macna shardi mabniyu cala sukun fi maxali nasbin bijawaabi quria ficil maadi mabniyu lilmajhuul mabniyu cala lfatxi calayhim cala xarfu jar mabniyu cala sukun walha damiir muttasil fi maxali jarbi cala mabniyu cala lkasri walmiimu xarfun daarun cala jamci dukur aljar walmajruur mutacaliqu biquria alqur'an naaibu faacil marfuucu calaamatu rafcihi adama adaahira cala aakhirihi wajumlatu quria min alficli wanaa'ib fi maxali jarbi biidaafati ida ilayha wajumlatu ida min ficli shardiha wajawaabiha macduufan cala aljumlati alxaaliya qablaha الجملة الحالية قبلها لا يسجدون لا نافية لا عمل لها مبني على السكون ويسجدون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون والجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل والجملة لا محل لها من الإعراب جواب شرط غير جازم قال تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين وما الواو واو الحال مبني على الفتح وما نافية لا عمل لها مبني على السكون أرسلوا فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل مبني على السكون والجملة في محل نصب حال من الواو في قالوا في الآية السابقة عليهم جار ومجرور متعلقان بحافظين حافظين حال منصوب علامة نسبه الياء نيابة عن الفتح لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد wida alwaaw xarfu cadfin mabniyu cala lfatxi waida darfu lima yastaqbilu min azaman khaafidatun lishardiha mansuubatun bijawaabiha wa fiiha macna shardi mabniyun cala sukuun alwuxuush waa naaibu faacil lificlin maxduufin yufasiruhu maa bacdahu wataqdiiru xushirat lwuxuush waljumlatu fi maxali jarin biidaafati ida ilayha xushirad waa ficil maadi mabniyun lilmajhuuli mabniyun cala lfatxi watau litaaniif wanaaibulfaacili damiirun mustatirun fiihi jawaasan taqdiiru hiya yacuudu cala lwuxuush تقديره هي يعود على الوحوش نمبرka sideedaad qaala tacaalى qul uuxiya ilaya anahu اstamaca nafru min aljini qul waa ficlu amri mabniyu calى sukun wafaaciluhu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta uuxiya ficl maadi mabniyu lilmajhuul mabniyu calى اlfatxi ilaya xarfu jarin mabniyu calى sukun walya damiir mutaصil fi maxali jar mudaafun ilayhi mabniyu calى اlfatxi aljar wاlmajruur mutacaliq biuuxiya أنه أن حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر مبني على الفتح والهاء ضمير متصل والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم إن مبني على الضم استمع فعل ماضي مبني على الفتح نفر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره وجملة أن مع اسمها وخبرها مستر مؤول في محل رفع نائب فاعل من الجن من حرف جر مبني على السكون المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين الجن اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره الجار والمجرور الجار والمجرور الجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل رفع صفة للنفر وجملة أوحية في محل نصب مقول قول قال تعالى ولما سقط في أيديهم ولما الواو حرف استئناف مبني على الفتح لما ظرفية بمعنى حين متضمنة معنى شرط غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب سقط فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح في أيديهم في حرف جر مبني على السكون أيدي اسم مجرور بفي وعلامة جر كسر مقدرة على آخره منع من ظهورها أثقل الجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل رفع نائب فاعل وأيدي مضاف وأيدي مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه مبني على الكسر والميم علامة جمع الذكور وجملة وجملة لما ma maa hariha ajumla lama maa hariha wajawaabiha laa maala laha min acraab mustanafa atamriinaat waa la yidhi syada litaxliili aynu ka shaqaynayno atamriin اlأwal layliska koobaad cayin waxaad noo caddaysaa alficla ficilka almabniya lilmajhuuli majhuulka loo bineeyey wa naa'ibaalfaacili iyo ka naa'ibulfaacilka ah wadkur waxaanad sheegtaa maa xadaa waxa ku dhacay oo min takhyiirin isbedella ah cinda binaa'i lficli markii ficilka loo binaynayey lilmajhuul laa yuxsadu lama xaasido ilaa duu nicmatin qof nimcale mooye wax kale qaala shaacir gabayaa ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi in cudda ahlu tuqa kanuu a'immatahum aw qiila man khayru ahli اlardi qiilahumu in cudda haddii la tiriyo ahlu tuqaa dadka taqwada u saaxiibka ah kaanuu waxay noqonayaan a'immatahum imaamyadoodii oo qiila haddii la yidhaahdo man khayru ahli اlardi dhulka dadka ku nool yaa ugu khayr badan qiila waxaa la odhanayaa hum iyaga idaa aradta markaad doonto an tudaaca in lagu adeeco fasal dadka waxaad su'aashaa maa yustataac wax la awoodayo jubilati nufuusu nafaha waxaa lagu abuuray calaa xubbi man axsana ilayha dadka sama u fale samaha u faleeya inay jeclaato uctumidad waxaa la ictimaaday annatiijatu natiijadii annihaa'iyatu nihaa'iga ahayd curidad waxaa lasoo bandhigay qadiyataani laba qadiyadood amaama alqaadi qaadiga hortiisa tucrafu waxaa lagu garanayaa xaraaratu lmariid ka xanuunsanaya xaraaradiisa bimiqyaasin qalab qiyaaseed oo xalaabiyin xaraaradda lagu eego nuuqishad waxaa laga niqaashay qadaaya qadaayaad islaamiyatu islaamiya kaiiratun fara badan fii raabidati alcaalam alislaami raabidada caalamka islaamka siiqad waxaa la keenay adilatun adilo daamiqatun wax burburinaya oo xusimad bihaa lagu jaray alqadiyatu qadiyadii turaaqu dimaau dhiigga waxaa loo daadiyaa fii sabiili illah ilaahay dartii baa loo daadiyaa idaa fasada alfikru fikirku hadduu fasahaado qulibat ilmawaasiinu miisaanada ayaa isdabamara wa ru'ya alxaqu xaqaa loo arkaa baailan baail wa dunna albaailu baailkana waxaa loo maleeyaa xaqan biicad waxaa la iibiyey albidaacatu bidaacadii bihamanin lacag baksin bilaasha shuyidad waa la adkeeyey nahdatu bilaadina wadankeenna horumarkiisa iyo kobiciisa calaa ususi alcaqiidati alislaamiya caqiidada islaamka seeskeega uktushifa waxaa dib laga ogaaday anniftu shidaal fii cadadin meelo min manaatiqi dunyaa adduunyada gobolladeeda ah tuyuqina waxaa la yaqiinsaday alkhabaru warkii almacaadinu macaadinta tustakhraj waxaa laga soo saaraa min baaطin اlardi dhulka gudihiisa tufhimad waxaa la fahmay xaqiiqaة اlamri amarka xaqiiqadiisii atamriin ahaani layliska labaad xawil waxaad u bedeshaa fii maa yaأtii kula ficlin ficil kaste oo mabniyin lilmajhuul majhuul loo bedele loo bineeyey ilaa mabniyin lilmacluum wagayir waxaana doorisaa maa yalzamka laasimka ah duna alimtixaanu imtixaanka waxaa loo maleeyey sacban inuu adag yahay wuhiba shaaciru gabayaaga waxaa la siiyey jaa'izatan abaalmarin istuqbil aljuluudu askarta waa la soo dhoweeyey istiqbaal alabdaal geesiyada sida loo soo dhoweeyo oo kale tuquyida waxaa la dhowray bitacliimaati lmuruur shurdada muruurka iyo wadamarista tacliimaadkeegiio faxuufida waxaa la xifdiyey cala alanfusi nafa badan khusisad waxaa la khasisay maxmiyaatu saydi meelaha uwaadha lagu xanaaneeyo xifaadan si loo ilaaliyo cala alxayaati alfidriya noloshii fidriga ahayd ducimad waxaa la taageeray almashaariicu mashaariicda assinaaciyatu sinaaciga ah fii bilaadina wadanadeenna wadannadeenna atamriin aali layliska saddexaad haati waxaad keentaa maa yaati ka soo socda fii jumalin mufiida naaiba faacili naaibu faacil yakuunu noqonaya jamca mudakarin saaliman ficlan maadiyan ficil maadiyo mabduu'an lagu bilaabay bitaa'in zaa'idatin ta zaa'idaa oo mabniyan lilmajhuul majhuul loo bineeyey wa naa'ibaalfaacili naa'ibulfaacilkuna musanan musane uu yahay ficlan maadiyan ficil maadi oo mabduu'an lagu bilaabay bihamzati waslin hamzatulwasli oo mabniya lilmajhuuli majhuul loo bineeyey wa naa'ibuulfaacili naa'ibulfaacilkuna shibhu jumlatin uu yahay naa'iba faacili naa'ibufaacil yakuunu noqonaya damiiran mustatiran alaaata damaa'ira saddex damiiro u mutasilatin wada mutasila oo waqaca kullun minhaa mid kastiba uu dhacay naa'iba faacilin atamriin araabic layliska afraad bayin waxaad caddaysaa annaa'iba can ilfaacilka faacilka naa'ibka ka ah iyo walficli lmajhuul bayin waxaad caddaysaa annaa'iba can ilfaacilka faacilka naa'ibka ka walficl almajhuul ficilka majhuulka fi laayaati taaliya qaala tacaala alle ayaa yidhi wإida quri'a alqur'aanu faاstamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun qaala tacaala alle waxaa kaluu yidhi alyowma uxila lakum ayibaat maantaa laydiin xalaaleeyey ayibaadkii wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum طacaamka ahlu kitaabkuna xalaal buu idin yahay qaala tacaala alle ayaa yidhi inama almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwa weeyaan idaa dukira allahu ilaahay marka la xuso wajilad quluubuhum qalbigoogu uu gariiro waidaa tuliyat calayhi marka lagu dul akhriyo aayaatuhu aayadihiisana zaadatum waxay u kordhisaa iimaanan iimaan wa calaa rabbihim rabbigood uunbaynayatawakkaluun tala saartaan qaala tacaala alle wuxuu yidhi qudiya alamru amarkii waa la xukumay alladii amarkii fiihi isaga tastaftiyaan aad fatwada ka dalbayseen qaala tacaala alle ayaa yidhi shahru ramadaana waa bishii barakaysnayd alladii kaasoo unzila fiihi dhexdiisa la soo dejiyey alqur'aanu qur'aanka hudan isagoo hanuun u ah linnaasi dadka wa bayinaatin isagoo bayinaad u ah min alhudaa iyo waalfurqaan qaala tacaala alle ayaa yidhi faidaa nufika marka la afuufo fi suurka nafkatun waaxidatun afuufid qura qaala tacaala alle ayaa yidhi yaa ayuha naasu dadow duriba maalun maal baa la soo qaatay fastamicuu lahu dhegaysta qaala tacaala alle ayaa yidhi yaxdaru lmunaafiquun munaafiqiintu waxay ka baqayaan an tunazala calayhim in lagu soo dejiyo suuratun suura tunabi'uhum ka warranta bima fii quluubihim waxa qalbiga ku qarsoon atadriib alkhaamis layliska shanaad dac khadan xariiq hoosta ka mari taxta naa'ib alfaacili naa'ib lfaacilka maca bayaani nowcihi adoo noociisa caddaynaya turjimad waxaa la tarjumay macaani qur'aani qur'aanka macaanidiisa ilaa lugaati alcaalam bilcamali camal unbaa yuxasalu lagu helaa athawaabu hawaab iyo abaalmarin laa bilkasari waxsiisa laguma helo tujaabulbilaadu wadanada waa la wareegaa lialabi risqi risqi si looga dalbo tuqaasu waxaa lagu qiyaasaa acmaaqu lbixaari badaha guntooda biaalaatin qalab daqiiqatin daqiiqa nudira waxaa la eegay fii xaajatika baahidaadii laa yuskatu lagama aamuso can munkarin munkar mura bicaliyin cali waa la soo maray julisa fi lbeyti guriga ayaa la dhex fadhiistay siima waxaa la soomay yowmun waaxidu maalin qura suhilad waxaa la soo jeeday leylatulciidi habeenkii ciiddii julisa waxaa la fadhiistay amaamu lamiiri amiirka hortiisa uxtufila dabaaldeg baa la sameeyey ixtifaalun kabiirun si weyn siira waxaa loo socday sayruulcuqalaa'i dadka caqliga lehi siday u socdaan julisa waxaa la fadhiistay juluusu saaribiin tuugadu siday u fadhiisato atamriin asaadis layliska lixaad acrib waxaad icraabtaa haadihi ljumala jumlooyinkan inoo icraab yustafta alculamaau culimada fatwa la weydiiyaa fii jamiici umuuri diin umuurta diinta oo dhan xaggeega yucda lmukhlisuuna dadka mukhlisiinta ah waa la siinayaa hawaabahum hawaabkooga fi laakhira qaala tacaala alle ayaa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow idaa nuudiya lisalaati salaada marka loo dhawaaqo min yowmi ljumuca maalinta jumcada fascow u degdega ilaa dikri illaahi ilaahay xuskiisa wadaruu ka taga albayca iibka daalikum kiina ayaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddii a tihiin taclamuuna kuwa wuxuun garanaya haddii a tihiin in sha allahu tacaala cashirkeennii bartaa ayuu inoogu dhammaaday wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam